الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاaliمين allah subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay kaga waramay aayaadkan aba aayaadkan soo socda in ilaahay subxaanahu watacaala uu hanuuniyey oo toosnaan iyo xaq waafaqsani ilaahay uu siiyey nebiyullaahi ibraahim isaga oo yar raxmada muuse hortii allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay ibraahima ibraahim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisa ayaanu siinay rushdah toosnaantiisa amba hanuunkiisa ayaanu siinay min qablu hore macnaha intaanu qaangaarinba amba min qablu ay min qabli muusa wa haaruuna muuse iyo haaruun hortood baanu siina wa kunnaa waxaanu ahaan ayuu alle subxaana watacaala wa kunnaa waxaanu ahayn bihi ay biibraahiima caalimiina kuwii ku cilmile ogsoon wa kunnaa waxaanu ahaanay bihi ay biibraahiima ibraahiimu waxaanu u ahaanay caalimiina kuwii ku cilmi le ee ogsoon baanu ahaanay allaahi subxaana watacaala id xilligii baanu ogsoonay qaala uu yidhi liabiihi aabbihii uu ku yidhi id waagii baanu ogsoonayn qaala uu yidhi ibraahiim liabiihi aabbihii uu ku yidhi iyo wa qowmihi qoladiisiida maa waa maxay haadihi tani maxay tahay waxan maa waa maxay haadihi tani ka bedel attanaafuuru taalooyinkani maxay yihiin timtaal waxaa idhahaa shayga shay kale lagu shabahayo waa sawir laakiin loo ekaysiinayo shay kale wa jamcu timtaal maa maxay bay tahay haadihiisan atamaasiilu ah kufayaana hadaadas waxbaa ka bedelin atamaasiilu tamaasiilkani maxay yihiin taallooyinkan allatii taallooyinkano antum idinku caakifuuna kuwa ku nagi aafiyiin lahaa ayada u ictikaafsan amba antum idinku lahaa ay calayhaa ayada korkeeda caakifuun kuwa ku negi oo caabudaya aad tihiin maxay yihiin asnaamkani qaaluu waxay yidhaahdeen wajadnaa waxaanu hellay amba aanu la kulannay aabaa'anaa aabbayaashayo ayaanu la kulannay caabidiina kuwii caabudaya iyagoo ah lahaa ficirkan ayaa labada tallaabay qaaluu waxay yidhaahdeen wajadnaa waxaanu la kulannay aabaa'anaa aabbawaasaya ayaanu la kulannay caabidiina ayagoo kuwii caabudaya ah allahaatan macnaa iyagoo caabudaya asbaabtan un baanu ka soo gaadin qaala wuxuu yidhi ibraahiim laqad kuntum wallaahi alle ayaan ku dhaartawo laqad kuntum waxaad ahaydeen amba aad ahaateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin baa waxaad ahaateen fii dalaal baadinimo dhexdeed kuwi ku sugan baadinimadaas oo mubiin cad laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiinba fii dalaal baadinimo kuwi ku sugan mubiin cad qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timi ibraahiimo aji'tanaa ma waxaad noola timi bilxaqa ma xaq baadihiisa noola timi oo arrin dhaba ah ayaad sheegaysaa am anta mise waxaad ahaatay min allaacibiina kuwa iska dheeldheelaya oo iska acayaaraya mid ka ah. marka min alcaalamiin min allaacibiin waxay ku tacalluqaysaa khabarka am anta am amase ama anta ma waxaad ahaatay adigu laaciban laacibun saasay ka dhigin oo min allaacibiina ma mid cayaaraya ayaa tahay adigu oo min allaacibiina kuwa iska cayaaraya kamida ah. qaala wuxuu yidhi ibraahim bal e anigu ma ihin mid iska dheeldheelaayo ee eh. rabbukum rabbigiin rabbukum rabbigiin rabu samaawaati weeye waalardu arlada rabbigeeda weeye alladii rabbigaasho fadara abuuray hunna ayaga abuuray aba qaala wuxuu yidhi bal anigu ma ihin mid iska dheeldheelaaye rabbukum rabbigiin rabu samaawaati waalardi saaka iyo arlada rabbigooda weeye alladii midka weeye fadara abuuray hurna samawaadkan iyo arladan abuuray wa ana aniguna calaa dalikum kiina allaha sidaa wax u abuuray min ashaahidiina yani waxaan ahay shaahid ayaan ahay kii qiraya baan ahay ama min ashaahidiina kuwa marag fura kamid ah allah subxaanahu watacaala allah ayaan qiraya wa ana aniguna calaa dalikum kiina allaha sidaa wax u abuuray yani sidaa waxa uu may shaahid mid qiraya baan ahay oo u marag ah oo min ashaahidiina kuwa qiray ee maraggana u ah ka mid ah watallaahi baan ku dhaartaye oo qowl ahaan markuu ugu sheegay inay arrintani ay xun tahay oo ay baadil tahay ayaa munkarkii haddana wuxuu ku suulinayaa gacanta ayuu ku suulinayaa oo qaar iyaga ka midina way maqlayaan tallaahi watallaahi alla ayaan ku dhaartaye la atiidanna waan shirqooli doonaa oo waan shirqooli asnaamakum sanamadiinnan asnaamakum sanamadiinna waan shirqooli doonaa bacda an tuwalluu intaad ka toogsataan dabadeed bacda an tuwalluu intaad ka toogsataan dabadeed ayaan shirqooli doonaa mudbiriina xaal aad midnaa aad ku tuugtutaan kuu dhabar jeedinaayo mudbiriin xaal aad mid kuu dhabar jeedinayana markaad ka tagtaan ayaan sirqoodi doonaayo waan baadiin doonaa uwadeeta wuu baadiyey fajacala wuxuu ka yeelay ibraahiim hum asnaamtii kibaadaa qurbur wuu tukiye wax oo baabaa'igu ka yeelay ibraahiim hum asnaamtu hubaabaa burbur buu ka dhigay ilaa kabiira mid weyn mooyaane sanan weyn buu ka rabay ilaa kabiira mid weyn mooyaane kabiirkaasoo lahum ayaga u sugnaaday asnaamta yacni asnaamta kii ugu weynaa mooyaane wax alla wuxuu yaryaraa ilaahyadii yaryaraa ayuu gumaaday muxuu sidan u yeelaya lacallahum ilayhi yarjicuun ay likay yarjicuu si ay ugu soo noqdaan ilayhi kan weyn ee uu ka tegay lacallahum yarjicuun ay si ay ugu soo noqdaan ilayhi lacallahum yarjicuun ay likay yarajicuu si ay ugu soo laabtaan ilayhi kan weyn oo markaa waxaa dhacay ay u arkaan ma markaa intuu baabiiyey ayuu kii ugu weynaana waxaa la yidhahdaa intuu gudintii uu ku dulbaabiiyey madaxa u sugay amba u geliyey awood halkan dhigo iyaguna way iska maqan yihiin waxay culimmada qaarsororayaan waxay u baxeen ciid ay lahaayeen iyo banaanbaxdi badbax ay lahaayeen bay u kicitineen walalaasha munaasabadaasi kaga faa'iidaysta si daran buu u garaacay faraaga calayhim darban bilyamiin maarkaysa qaaluu waxay yidhaahdeen mankuna ayaa facala ku sameeyey haadaa ficilkan waalihatina war ilaahyada ilaahyaga iyaga iyaankoonu gal ilaah rabbika ayadigay oo la gumaamay ka yar baa jiray qaaluu waxay yidhaahdeen man kuma ayaa facala ku sameeye haadaa ficilkan biaalihatinaa ilaahyada yadi sidan u galay inahu kasidan ilaahyada yada u galay la min aaalimiin kuwa dalmi falay mid ka mida weeye marka ayagu waxay doonayaan inay ilaahyaga uhiliya markaasuu naqlayaybaa sheegaya qaaluu waxay idhaahdeen samicnaa waxaanu maqalnay oo aykii maqlaysay fakaa mid dhallinyaro abaanu maqlaynay yayidhaah kaa dhallinyarada ahoo yadkuru hadal haya hum ilaahyageennan hadal haya ayaanu maqlayna kaasoo yuqaalu lahu isaga loogu yeedho ama yuqaalu lahu lagu magacaabo ibraahiimu yuqaalu lahu ay yusamaa lahu kaasoo lagu magacaabo ibraahiim aba yuqaalu loogu yeedho lahu isaga ibraahiim mid ibraahim layidhaah baanu maqlayno oo hadal haya yadkuruhum hadal haya aba ceebaynaya qaaluu waxay yidhaahdeen faatuu keena bay yidhaahdeen bihii ninkaa la qaalayaa bihi ay biibraahiima keena daahira xaaluu yahay kii u muuqda amba makshuufa xaaluu yahay mid loo muujiyey calaa acyuni nnaasi dadka indhihooda dadka hortooda keena daahira xaaluu yahay kii u muuqda calaa acyuni nnaasi indhaha dadka indhahooda korkooda kusoo xaadiriy calaa acyuni nnaas wadka indhahooda mid u muuqda xaaluu yahay keena lacallahum yashhaduun mise yashhaduu si ay dadku u arkaan ay uga marakacaan waxa ku dhacaya keena bay yidhaahdeen oo soo xaadiriya dadkuna arkaan qaaluu waxay lakeen markaa ibraahim dadkii baa la hor qaaluu waxay yidhaahdeen a anta maadiga ayaa facalta ku sameeyey haadaa ficilkan baabiinta ah wa aalihatinaa ilaahyadayada maadigaa ku sameeye yaa ibraahiim ibraahiimow aanta maadigaa facalka ku sameeyey haadaa ficilkan baabiinta ah ilaahyada ilaahyadayada yaa ibraahiim qaala wuxuu uhi bal may anigu waxba umaan geysan ee facala waxaa ku sameeyey hu ficilkan kakadinta ah kabiiruhum koodaa ugu weyn baa dee burburiyey taasaa ku tuntay ma arkaysa kordoontaasuu u sheegay waa doonihii alle dartii u sheegay mid ka mida weyn fala facala waxaa ku sameeyey hu ficilkanta tebinta ah kabiiruhum kaa ugu weyn haadaa kan ah haadaa kan kan ayaa ku sameeyey oo fasaluuhum walwaraysta iyagaba waa wilaayadaha fasaluuhum walweydiiya uhud waa waxay yihiin in kaanuu hadday ahaadeen yandikuuna kuwa hadlay isaguna kitaabiyada hadlay lakin diinta didka loo sudaya hadlay abada markaa way kasareen farajacuu waxay ku noqdeen ilaa anfusihim bay ku noqdeen ilaa anfusihim buu rajacada ku tacalluqaya bilmalaama macnaha way ficnaanteen farajacuu way noqdeen ilaa anfusihim bay ku noqdeen malaama oo maxay idhaahdeen oo faqaaluu waxay idhaahdeen inakum idinku antum antum idinkunba addaalimuuna ah waar idinka daalimiina bay idhaah waayo ilaahyada waa ceblaysiin bay idhaah waxaad kaga tagteen iyadoo muhmala ah laa xaafida cindahaa culimada qaarkood waxaa leeyihin ma waxbay baran uma dabadeed markay dib isugu noqdeen ay iscanaanteen nusuusuhu waa la foorariyey nusuusu waa la foorariyey baa ilaahay subxana watacaala macnaha waa la foorariyey calaa ru'uusihim ayaa lagu foorariyey madaxyadooda korkooda fayadraqu fi lardi yani way foorarsadeen waa la foorariyey calaa ru'uusihim madaxyada korkooda lagu foorariyey macnaa adraquu fi lardi oo way maxay yidhaahdeen marka laqad calimt wallahi laqad calimta waad ogsoon tahay maa haaulaa'i kuwani in aanay ahaanin yandiquuna kuu hadlay laqad calimta waad og tahay maa haaulaa kuwani inaanay ahaanin yandiquun kuwii hadlaya waad ogsoon tahay bu yidhaahde xayra ayaa ku dhacday moog markay khalkhaleen amba fitarkii dib loogu celiyo culamada qaarkood waxay leeyiin waa wareer iyo dawaxaan xawlaa ka jirtay oo naqsigan iyo forarintaniba waa noocaa weeye qaala markaa wuxuu ku yidhi ibraahim afatacbuduuna ma waxaad caabudaysaa min duuni illaahi allasakadii ma waxaad caabudaysaan maa wax laa yanfacukum aan waxba idinku anfacay laa yanfacukum aan idinku anfacayni shay-a shayna wa aw shayan ma wadcuun oo walaa yadurukum aan idindhigaynin ba haddaad cibaadadooda iskaga tagtaan amba haddaad qawda ka saartaan ufin lakum ufin uf macnaha waan idin dhibsaday atabadjar ama atabadjar yani waan necbaaday lakum idinka ufin lakum fuf uf baa laydii attaafiif maaragtay ficilka saasa ufin lakum ufbaa idin sugnaatay idinka ufun lakum ay atamajjaru bikum macnaa idinka ayaan idin fiiqayaa wey iyo walimaakii tacbuduuna aada caabudaysaan wa ufun lima tacbuduun wa ufin oh iyo adag ayaa limaa sii sugnaayo tacbuduuna aada caabudaysaan min duunilah wax bilinshaydaasiiy afalaa tacqiluun miyaydaan caqli lahayn marka waxyaabaha sidan aada caabudaysaan ayo markaa waa in ilaahyadii loo hiiriyo ilaahyadoodii waa in loo hiiriyo nabiyullaahi ibraahiimna markaa dab lagu dhex tuuro wey dab la geliyey doonay qaaluu waxay yidhaahdeen xariqu duba hud ibraahiim guba bay yidhaahdeen waxa layska yaqaanaa qofka mudinka ah ee aan xaqa ku taagnayn marka xujada lagaga adkaado ee xaqa loo iftiimiyo uu markaa isaguna isticmaalo awood oo u lagu yaqaano ahlulbaatil laakiin ahlulxaqu xaq inuu ku taagan yahay wuxuu ku muujin karaa xujo cad buu ku muujinka xuubka markaa gurrufuunta ugu burqaadashadu waa lunsanaan wey qaaluu waxay yidhaahdeen xariquu guda hum ibraahim jooga tabsirabu yidhah wanfuruu oo hiiliya haddaba ku hiilin lahaa wanfuruu uhiiliya aalihatakum waa ilaahyadiina oo hiiliya la in kuntum haddaad ahaateen faaciliina kuwa samaynayay gargaarin ilaahyada loo gargaaro waarnisa tabsira tabkii baa lagu tuura khalqiga ilaahay markaa ibraahiim agtiisa ka dhawaayoo dhami waxay isku dawwarin karaan waa kuwa kufriyaana ahayday inay baktiiyaan wajaqa qaasar inagu aynu idhaahno qoratada guryaha gasha taa wajaqadaas iyo masaakixiya meelahaas taas baa rasuulku sheegay iyadu inaanay maaragtay dadka aanay waxba ka baktiinaynin jawaabta kaloo dhan ina ibraahiima xiina ulqiya fi nnaari lam yakun fi lardi daaba waa makhluuqaasoo lailahay abuuran bilaadankaahel way baktiinayeen ilaa tukiu naara hayr lwajab hayr alwajab taasaa la yidhaahdo qoratada weeyaan fa inahu kaana yasuqu calaa ibraahiima ibraahiim ayayay dabdi ku asuusisay dadkeenii hore way bareen wadaadadii hore hore wakti hore naarafuf bayri jireen mo naarafuf saasaa naarafuufka ah atawasaqa waa eri jire dadku way kartaqaanayaan wax habeenka ilaah darkiisa eri jir bay xadiiska aad u yaqaana raximahullah u dhintay sheekhreel wuxuu ku diri jiray gacanta dani ma uga kicin farda waaxida ila asarfinaga siyaadaa moogti adoo qofku darfar ku jira moogti markaa rasuulka ilaahay baa cadeeyey ee dawaabtii markaa joogtay inay dadka ka wada baksinayeen maaragtay bahasha wajaqaa mooyaane xagga daraha ayaa rasuulka ilaahay sheegay kuw wax ka baxsiinaya inuu ka mid ahaa rahu raha wax ka baxsiinaya waa kuwadaa walaga ilaahay abuuray markoo taasiisuu qaadi waa rahi marka cid kaste oo dadka nebi ibraahim lagu tuuray meeshaa joogay waxaynu ka hadlaynaa biniaadanka iyo makhluuqii kale arrada joogay lagun bay ahaayeen qeyb ibraahim dadka ku shubay oo gaalada ahayd iyo qayb ka baktiinisay iyo kan gaalada gacankiisada waswaqanoo kale bahalkaa qorashada isaguna afusiye cid kaloo mushaaraaysa kutubta qaar aakhisataan waxaa laga yaabaa inay ku wareegtaanki isaguna gaajabka wax ka baktiiyey ilaaha sheegay oo rasuulkiisuu waxyooday rahmi inuu baktiintaa ka qayb qaatay qorashaduna inaanu baktiinta ka qayb qaadanin sheekh dhan oo ilaahay awliadiisa kamid mid ah lama sheeleen la sheegi lahaa ma og lama qariyeen baa la jiro oo la sheegi lahaa haye adiguna waxaad u awsataa inuu kuu yahaa tawasul iyo wax kale ma ogta waad garanaysaa maaa tuubaadki tuubaadki rabbaaniyah igradiis wuxuu inuu yahay anaa kuntu maca ibraahiima mulqan bimaarihi wamaa nuuraanu ilaa bidacwatihi anaa kuntu maca ibraahiim ibraahiim baan la socon anaa kuntu maca ibraahiima mulqan binaarihi wamaa daribat niraanuhu illaa bidacwati nafcal allaahu nafcal allaahu nafcal allaahu xarriquu ansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin qulnaa cidda dadkii baktisoo baray qulnaa waxaanu nidhi yaa naaru waa amar kowni ah waa amrun kowniyun qadariyan baa la ydhahdaa ilaahay baa soo amray waa makhluuqa ah. awaamirta ilaahay ba qaadanaysaa markaasaa ilaahay amar siinaya wuxuu abuuray waxaan hayn buu rabbi faraya haddana ila ilahay buu dhega niglaanaysaa qulnaa waxanu yaa naaru naaray kuni noqo barda kabo wasalaama marka saas la raaciyo qawgaaba ku diineed bay leeyiin culimmadu kuunii gardaa in rasul odhan lahaa danqan waa kasbasulla wa salaamaa naqa badbaado calaa ibraahiima ibraahim korkiisa ku noqo ayes ibraahim markii naarta lagu tuuray muxuu yidhi xasbiya allaahu wa nicma alwakiilu xasbiya allaahu wa nicma alwakiil ilaahay baa igu fulanoo cid kale iguma fulla laakiin asalka odhanaya markuu layidhi ilaahay waa baryaynin oo yidhi maaragtay xasbiya su'aalu cilmihi bilxaali yani baryada ilaahay baryahaa waxaa iguma filan ogaalku ogoon yahay og yahay ducaday ku baabinaya kusuwadiisuula sidaa ku jira allah wuxuuli subxaana watacaala kunii bardan waqaqawi iyo wasalaama cala ibraahiim ninka sikooyin kusii fikriyo waaraadii oogkiislaawaaye waxay la dooneen bihi eybi ibraahima waxay la dooneen kaydaa shirqoon bay la dooneen fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay alakfariin kuwa ugu khasaaraha badan alakfariin kuwa ugu khasaaraha badan baankood wanadaynaa waanu badbaadinay ku ibraahiim baanu badbaadinay baa allah yidhi subxaana wa tacaala waluudaa luudna waanu badbaadinay ila alardi arlada xaggeedii baanu u badbaadinay ficilkaa macno ficil kale ayuu daaramaya baad moodaa ma og tahay ilaadaa marka la keeno ilaalardi baanu u badbaadinay arlada xaggeedii baanu saxaynay allatii arlada baaraknaa aanu barakaynay fiihaa ayada dhexdooda aanu barakaynay lilcaalamiina caalamkana aanu u barakaynay waa dhulkaa dee shaam waa dhul iska barakaystan oo ilaahay barwaaqeeyey weeye barakadka waxaa loo jeedaa ambiyo badanna ilaahay uu kasoo saaray sidoo kale barakaad kalena way leedahay oo khayr wey oo waxaanu siinay lahu ayli ibraahiima waxaanu siinay ila waa kii iskaga isxaaqa baanu siinay nu yihin wa yacquuba baanu siinay waa isxaaq inankiisi israa'iil baana la yidhaahdaa naasila xaalu yahay dheeraad naasila xaalu yahay yacquubkaasi mustaaid oo dheeraad ah wakullan ay wajacalnaa waxaanu ka yeelnay kullan mid la arko oo iyaga ka midaba jacalnaa waxaanu ka yeelnay saalixiina kuwa wanaagsan wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay a'ima baanu ka dhignay kuwo lagu daydo oo yahdoon dadka ku hanuuniya biamrinaa ku hanuuniya wa awxaynaaha waxaanu u waxyoonnay ilayhim ayaga ficla alkhayraat khayraadka samayntooda ayaanu u waxyoonnay ficla alkhayraat khayraadka samayntooda ayaanu u waxyoonnay wa iqaama asalaa salaada oogidooda ayaanu waxyeelin khayrka in la sameeyo salaadaa ka a ah, laakiin waxa loo khasisaya waa masiyo ay leedahayoo waa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam ayaa la yidhaahdaa waxaa loo gaar yeelay inaanay sahlanuun wa iqaama asalaa salaada oogideeda baanu u waxyeelin wa iitaa azakaa sakada bixinteeda azakaa ayaanu u bixinay sakada bixinteeda wa kaanuu waxay ahaayeen caabiduuna kuwa kaanuu waxay ahaadeen caabiduuna kuwa caabuda lana anaga waluda wadkur xusmadiyow luda xus amba waluda amba waataynaa waxaanu siinay sidaaba ishtiqaal luda nabiyullaahi luud aataynaa waxaanu siinay luud xukmaa baanu siinay nebinimo ayaanu siinay wa cilmaa cilmi ayaanu siinayba ilaaha leyi subxaana wa tacaala wanadaynaa waanu ka badbaadinay hum min alqarya qoladii baanu ka badbaadinay amba magaaladii baanu ka badbaadinay allatii qaryadii kaanat ahayd ta'malu sii samaysa alkhabaa'isa waxyaabaha xunxun waa jamcu lkhabiisa alkhabaa'isa waxyaabaha xun samayn jirtay liwaadkay samayn jirtay kufrigay samayn jireen ridaacu dariiq bay samayn jireen ilaayoo dhan bay maaragtay ku ma ogtahay inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen qawma saw-un rumaan qowmkeed diinkeed bay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen qawma saw-in rumaan dadkeed amba ehelkeed bay ahaayeen faasiqiina bay ahaayeen sabar labaatan kudi faasiqiina bay ahaayeen wa adkhalnaa waxaanu gelinay hulluud fii raxmatinaa baanu gelinay ayaa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay baa nuux min asaalixiina kuwa saalixiintaa baanu ka mid ahaa wa nuuxaa xus nebi muxammadow wa nuux wajin xus nuuxaa xus id waagii bal xus isna naadaa dhawaaqay min qablu ay min qabli ibraahiima wa luut xuuri amaarintaba uu maxau yidhi fadacaa rabbahu anii maqruubun fankasir ilaahay oo mid laga adkaado baan ahay ihiilin waa markuu ilaahay markaa nabigan uu habaaray gaaladu oo dhan oo mid guri degaba inaanu kaga degin qul waagaas waakir xus waagi waakir xus nuuxa xus ay khabara nuuxin ba markaa khabara nuuxin sidaa u qadar waa nuuxa waakir xus nuuxa ay khabara nuuxin nuux warkiisii idi waagi ka bedel bedel istimaal baa la idhaahdaa naadaa uu dhawaaqay min qablu ibraahiim iyo ambiyadan lasoo sheegayba hortood oo fastajabnaa dabadeed aanu aqbalnay lahu isaga baryadiisi aanu ka aqbalnay oo fanajaynaa aanu badbaadinay hu ibraahim iyo wa ahlahu ehelkiisiiba aanu ka badbaadinay min alkarbi dhibaatadii aanu ka badbaadinay kurbadii alcadiimi weyneyd alkarbi waa dhibaatada iyo qarqi sidda wanasarnaa oo aan u heelinay oo wanasarnaa ku cala saare oo wanasarnaa aan u heelinay hu isaga min alqawmi duurkiina aan uga heelinay aladiina qoomka kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeeda beeniyey inahum qoomka nuux kaanuu waxay ahaayeen ahaadeen qawma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen amba fa abaraqnaa waanu qarqinay hum ayaga ajmaciina dhammaantood baa waanu akrina wa daawuuda xus wadkur xus daawuuda xus nabiyullaahi daawuud iyo wa sulaymaana inankiisii sulaymaan isaguna nagu kale ayuu ahaaye badxus id waayuu xus ka badan yaxkumaani ay xukumayeen filxarfi deerta markay xukumayeen sharca bustaanka id xillina ay xukumayeen nafashat ay mayracatay nayracatida ma taqaanaa waa faaqa habeennimo horu ay taaqaan nafasat ay nayracatay fiihi ay fi sarci ay nayracatay hanamu lqawmi qolo arigoodu markuu mayracday amba nafasat ay ku faaftay fiihi sarci hanamu lqawmi qolo arigoodu markuu ku faafay uu mirtay ulwaagaa xilligaana ay xukumayeen wa kunnaa waxaanu ahayn baa ilaahi subxaa ahaanay bixukmihim xukunka xukumayeen sulaymaan iyo daa'uud shaahidiin kuwa arkayay baanu ahayn baa ilaahay subxaana